huwa bاlkhiyaari bayna الshaati wa bayna الطacaami wa bayna الصiyaam waxaynu ku soo guda jirnay qaybihii maxduuraadka uu qofka muxrimkii ku dhacayay wixii ka waajibayey waxaynu soo aragnay wixii fidyatuladaa ay ka waajibaysay sidoo kale waxaynu soo aragnay jimaacii iyo axkaamtiisii waxyaalihii ka waajibayey waxaynu ku soo guda jirnay ugaadhay labaynu u kala qaybinayoo mid wax u eg xoolaheenna laga helayo iyo kuwa wax u eg aan laga helaynin kuwii wax u la helayo waynu soo aragna xukunkoodiina waynu soo faahfaahin halkan waxa uu musanifku ka gelayaa qaybtii dambe ee ahayd kuwa aan iyagu lahayn wax u eg oo xoolaha aynu dhaqanna ah wuxuu ihi fain qatala saydan hadduu ugaar dilo laa mila lahu min annacami aan xoolihii mili ku wax u eg aan kulahayn wajabat fiihi اqiimatu kan isaga dee mili ma jiree qiimihiisii neefkan ugaadha ah laftiisa ayaa la qiimaynaya isagii marka markaa la qiimeeyo ayaa markaa qiimihiisii la waajibinaya markaa ma lacag ahaan baa la bixin may lacagtii la bixin maayo uma huwa bilkhiyaari qofku wuxuu markaa kala dooran bayna an yukhrija acaama inuu raashin ku soo iibiyo qiimihiiyo raashin u bixiyo wa bayna an yasuuma iyo inuu raashinkii mud walba maalinka soomo markaa laba maalkan la kala dooranaya halkii aynu ku soo aragnay maa lahu milun de saddex khiyaar baa jirayay oo miliga laftiisii in la gowraco oo hadyan baaliq alkacba loo keeno kan hadyan baaliq alkacba waa meeshii ka baxay waayo fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin miligii ma jiro marka haddaanu miligii lahayn ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu ayaa waxa uu warinayaa imaamu lbayhaqi in la weydiiyey wixii aan mili lahayn markaasuu yihi amanuhu yuhdaa ilaa makata waxaa ka waajibaya waa amankiisii oo maka markaa loo hadiyeynayo de lagu bixiyo weeye ilayn aayadda qur'aankii fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbati aw kafaaratu طacaamu masaakiin aw cadlu daalika siyaaman saddexdaasay aayaddu sheegtay marka mid baa tacaduray midka tacaduray waa miligii oo yani aan suuroobaynin isaga halkan la keeno kaa unbaa dee meesha ka baxaya waxaa kuu soo haraya labadii kale amankan uu markaa ibnu cabaas sheegay dee aayaddiibaa lala doonanayaayo aayadii baa la waafajinaya deetana waxay noqonaysaa ama raashin baa samankii lagu soo iibin ama e, raashinkii inta mudee uu noqonayo ayaa mud walba maalin laga soomi wuxuu yidhi ilalxamaama xamaamkii mooyaane shimbirihii xamaamka ahaa iyo wa kula maa wax wal oo cabba wahadara biyaha ka kakabada oo afka la gala markaa kabashada de waaa loo fahmayaa intuu wixii kabaday inuu haddana iska nasanayo haddana saas de kabashada afsamada saasay noqonaysa maqsuudkuna saas maaha waa biyaha yani liqliqayo aan isla sugsugeyn oo degdeg markaa u liqaya markaa de qurquro degdega bay noqonaysaa qurquradii waxaa laga yaabaa inagu qofkii aan afka ka qaadin ba qurquriya baynu idhaahnaa laakiin qurquradu laba nooc bay udhici karaysaa iyo masi yani inuu oo intu kolba in nuugo marka afka kusoo ururto intii liqo haddana uu nuugo isagoon afka ka qaadin kaa masi la yidhaahdaa cabbigu afkii wuu kula jirayaa laakiin qurqur unbuu ka siinayaa markiiba u liqayaa markiiba u liqayaa taas weeyaan markaa maa cabba waa ka markaasaa biyaha u cabayo dee xamaamku intuu afka la galo ayuu qarab qarab qarab qarab osa ka siiya si deg dega markaasuu kala soo baxaya marka taa weeyaan cabbadu waxaaba ay sheegaan in halka uu neefka ariga uga eegyahayna ay cabitaankaa tahay oo afka aanu kala baxayna de degdeg uga gaadhsiinayo uu ka shabahayo wahadara cod markaa uu celcelinayana ku heesa shimbiraha noocaas markaa waay noqo waa xamaamka iyo qaabkan xamaamku codka u celceliyo shimbiraha u celceliya waa qoolaydii iyo kuwa la midka ah shimbiraha qaarna cod yaroo jiriqa unbay yihaahdaan ee cod ay markaa dhuunta ku celcelinayaan ma laha oo tardiid ku jiro qaarna dhuuntay ka cisi ay ku celcelinayaan codka oo cod yar oo heesoo kala ah oo ay celcelinayaan bay qaadayaan markaa xamaamka kan aynu xamaamka daaaye magaaladaba maaragtay eh, jooga iyo waxa u egoo iyaguna kala midaysan in biyahana aanay qurqurinaynin dee sidaa isaguba u kakabanaya iyaguna u kakabanayaan codkiisaasoo kalalale oo sida codka u celcelinaya markaa qoolaydii taynu odhan jirnay ama markaa qoolkii hala ahaata ama yaanay lahaana ta kale eega iyada laftooda aan qoolka lahayn iyaduna waa la xukun uun kuwaasoo dhan markaa xamaamkii iyo yamaamada tii la odhanayey oo de iyaduna markaa u eg uun halkanay soo wadagelayaanoo kuwaasi ayaad ka soo reebaysaa qaybtan fa inahu qaybtan la soo reebay yajibu fiihi shaatun waxaa ka waajibayaa neef ariya neef ariya oo ama ida ah ama riya ka waajibaya maxaa markaa iyada tan halkan keenay oo soo reebkani xagguu ka yimid saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayaa sidaa ku xukuntay oo ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhu ayaa la weydiiyey buu shaafici sanad saxiixa ku warinayaa sida ibn kaiir uu leeyahay qof markaa nin dhalinyar ah baa wuxuu dilay xamaamad xamaamkii maka ka mida deetana ibnu cabaas baa la weydiiyeyoo laxbuu ku xukumay sidoo kale waxaa laga soo guuriyey cumar bnu khaaab iyo cuhmaan ibnu cafaan iyagana saas kale marka saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim ayaa arinkaa aahaartii laga soo guuriyay isku raacaysa markaa siday ugu egtahay iyadu dee fajazaa milu maa qatala min anacay bay ahayd xamaamkiina uu leegyahay arigiina intaasuu leegyahay haddana maadaama xukunkii saxaabadu kulli meel wax ka eegeen dee ilaahayna waa kayn bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliq alkacb labada duu cadli baa xukumaya madhabka shaaficina wuxuu ku salaysan yahayba dawey cadligii saxaabada ahaa wixii ay xukmeen xukun dambe uma baahnaba ila yaxkumu bii dawa cadlin un laba cadaaladu saaxiibaa xukumaya dee kol laba saxaabiya wax ka badan haysato dawaa cadli dambe uma baahnin ilaahay wuxuu ku yidhi laba cadaalad bay ha xukumaan oo miligii ha sheegaan marka hadday saxaabo u hayso wax kale uma doondoonaysid weeyi xukunkii dawey cadliga waa la hayaa shaataanay ku xukumeen uma huwa bilkhiyaari deetana wuxuu kala dooran bayna shaati laxdii inuu dee xaramka geeyo ku gowraco iyo wa bayna acaami inuu raashin u bedelo iyo wa bayna siyaami dee inuu soon u bedelo saddexdii de aynu horeba u soo aragnay ilan xamaamkii duu mili oo kalea loola dhaqmay wixii markaa miliga lahaa sidii laga yeelayay baa laga yeelaya wayurjacu waxaa loo noqon ama wayarjicu qofku xayawaankan maxaa la mida marka uu eh, maaragtay eh, maarata uu doonayo inuu garto iyo walqiimati qiimihii miliga ama xayawaanka la dilay qiimihiisii halkii qiimihiisa loo baahnaa isagana in la garto waxaa loo noqonayaa ilaa cadlayni laba qofoo lagu kalsoon yahay markaa miliga de naskii aayadda wey yaxkumu bihi dawaa cadli laba qof baa xukumaya odhanaya waaan tan labadaasaa ka waajiba waa wixii aanay saxaabadu xukumin wixii saxaabadu ay xukumeen xukun cusub uma baahan xagga miliga laakiin wixii saxaabadu aanay xukumin ayaa wuxuu u baahanayaa in laba qof oo cadaalad u saaxiiba cadaaladda la sheegayaa dee marka laga yimaado xaggii istiqaamadii iyo toosnaantii diinta waxaa shardiya meeshan baa la yidhi dad markaa maskax ahaan soo jeeda inay yihiinoo si fiican wax u taqdiirin karaya suuqiina dee la socda oo garanaya waxaan suuqa qiimaha uu ka joogo bal fiqina xataa waa la shardiyayaa baa la yidhio inay fiqigii axkaamtii fiqigana ay garanayaan ayaa iyadana loo baahan yaho meesha waa xukun baa leh mar hadduu xukun yahay fiqigiina waa loo baahanayaa qiimihiina waa saas wax qiimaynay de waa inay markaa iyaguna ay la socdaan dad lagu kalsoon yahayna ay yihiin marka shay kastoo la qiimaynayo laba qof buu u baahan yahay shay kasta oo la qiimaynayo eh, waa in laba qof ay qiimeeyaan markay labadaa qof qiimeeyaan ayaa markaa qiimihii u noqonayaa qiimo sugan halkaa wuxuu kaga baxay si guud ugaadhii labadii qayboodee ay lahayd wuxuu hadda gelayaa masaa'il furuuca oo ay leedahay eh, ugaadhu xaggii neefkii la dhaawacay iyo wixii la midka ahaa wuxuu ihi wain jaraxa hadduu dhaawaco saydan ugaadh lahu milun wax u egi uu jiro fanaqasa uu isdhimo cushra qiimatihi qiimihiisii toban meeloodow meel oo nusqaamoo la waayo lasimahu waxaa qofkii ku waajibaya cushru amani اlmili neefkan neefkii u egaa qiimihiisa amanka maanta qiimihii buu wala jeedaay qiimihiisa toban meeloodow meel baa lagu yeelan buu yidhi wa qiila waxaa la yidhi mayanee yajibu calayhi cushru lmili qiimo maahee miliga laftiisa cushrigiisii ayaa waajibaya ilaa an laa yajida inuu heli waayo mooyaane cushralmili cushralmiligii inuu heli waayo markaasuu markaa cushru amanilmili uu meesha imanayaa neefkiibuu dhaawacay neefkii markaa dee dhaawac uu ka kacay buu noqday uu ka bogsaday wey hadduu u dhinto ama neefki dhan baa lagu yeelanaya waa bogsaday ugaadhi way bogsatay laakiin dee wax yaroo dhutis yar iyo waxbaa kusoo haray xaaladaa iyadaa waynu qiyaasaynaa haddii ne waxaanu caafimaad qaban la iibsan lahaa intaasaa la siin lahaa iminku dhutinayana intaasaa la siinaya deetana marka la qiyaaso inta isdhintay baa la eegi marka haddii boqol kiiba toban qiimihii la waayo boqolkiiba kiiba toban waa cushrigan uu sheegayo cushri baa isdhimin cushraqiima boqol kiiba toban baa la waayey wey tobankiiba hal baa la waayey waa islaalkii istageysa maxaa ka waajibaya laba laba weji baa ku sugan weji wuxuu leeyahay waa ka sheekhu uu rajaxay inta miligii la tago waxaani deeray ahayd deerada ribaa ka waajibaysay ridii iyada oo kale noqonaysay baa la eegi ridii baa la qiimayn kolka ridii la qiimeeyo ayaa qiimihii toban meeloodoo meel laga qaaday oo maalan hadday toddobaatan doolar noqotay dee toddoba doolar ayaa waajibtay baa la odhan hadday boqol doolar noqotay toban doolar baa waajibay saasoo kale noqonaysa toban loo qaybin dee tana meel ahaan ayaa la waajibin oo qiimahaasaa waajibaya bule sheeku muxuu sidaa u leeyahay wuxuu leeyahay wixii neefkii ma qaybsamayo ila qofkii neef dhamaystiran kuma waajibin karno de neefkii mmu dilin markaa neef ridiina inoo qaybsami mayso marka maxaa loo wareegayaa buu leeyahay wixii qaybsamayey oo ah qiimaheedii qiimaheeda marka marka la maaratay la qaybiyo ee toddoba doolar maalan ay ku soo baxdo toddobadii doolar sidee la odhanayaa lacag ahaan baa loo bixinayaa waa la yidhi oo maaragtay sideeda iyadoo markaa lacaga ayuu bixinayaa qola saasay tiri waxaa kale oo la yidhi mayane eh dee raashin baa lagu soo iibinaya oo raashin ahaan baa loo bixinaya taasna waal ayib taasi waata sheekhu uu rajaxay wejiga labaad waa ka muctamadka ahe wuxuu leeyahay may meeshan qiimo loo gudbi maayo ilaa iyo miligii uu suuroobi waayo marka cushribaa isdhimay saba aha ridii u kaalay waxaad leedahay ri toban loo qeybiyey meel ahaan baa lagugu leeyy lacag maha ri baa lagugu leeyy laakiin ri dhamaystiran laguma leheen ri toban meelood loo qeybiyey meel ahaan yaa lagu yeelanaya waayo meesha xaggan ka keenaya kuwa kala daydayo iyagana wax lagu leeleeyahayo isku darsada waad guulaysaa ri guuleysaan marka deetana de inaad markaa ri ahaan u qashaan dhowtoole iyo inaad de waxa weeye qof waliba de markaa intii adana kaga soo hagaagtay uu markaa u bedesho maaratay acaamkeedi iyo soonkeedii ayaa markaa u furnaanaysa laakiin horta waxa aynu waajibinaynaa waa miligii oo ushri cushrulmiliga haddii cushrigii uu suuroobi waayo oo cid wax la qaybsataba uu waayo xaaladdu ay ku adkaato markaasa markaa da qiimihii loo wareegayaa saas wain jaraxa saydan buu ku yidhi haddii uu ugaa dhaawaco fa azaala imtinaacahu uu meesha ka bixiyo wax iska celintiisii oo xayawaankii xayawaan la xaadlo waxba iska celin kara noqdo shimbir baa hadoo baalku ka jabiyey baadkii baa jabay de markaa shimbir baadkeedii jaban yahay daminahu bikamaalijazaaidi kafaaro dhammaystiran kafaarguud dhammaystiran buu da bixinaya jaze dhamaystiran baa laga doonaya maxaa yeelay dee waa alismaanu kalitlaafi bay yidhahda laxaatirku itlaafkii unbuu la mid yahayo kollay ma sii jirayso de dawaagaa cunaya iyo maaragtay waqiila waxaa la yidhi mayane yalzamhu arshu maa naqasaya neefka isagu muu dilinay kol haddaanu dilin hadduu sidaa iskaga bogsado isagoo iska laxaadkaala sidaas markaa shimbirta isaga luglugaynayso waxa uun lagu yeelanayaa arshigii sidii imika ti aynu soo sheegnay oo kale loo samaynayay ayuunbaa iyadana laga yeelina wejigaasi wuu leeyahay wuxuu yidhi wain kasara bayda saydin lazimahu lqiimatu ugaar beedkii hadduu jebiyo dee qiimihii beedka oo dhammaystiran ayaa lagu yeelanayaa iyada tan xadiis baaba lagu soo wariyey in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka xukumay gorayo beedkeedii la jebiyey qiimihii beedkaasi ma ukuntaasi marka baydkii sayidka isagana saas kale dee waxbaa ka waajibayo oo in maaratay eh, dhib la gaadhsiiya lama ogola haddii marka qofki uu dhib gaadhsiiyo dee waa lagu yeelanaya wixii ka waajibayey waxaana ka waajibaya eh, qiimatuhu qiimihiisii ayuunbaa ka waajibay wuxuu wa in ishtaraka jamaacatu fii qatli saydin kooxi hadday isugu tagto inay markaa eh, hal neef oo ugaala ay dilaan ugaar bay isla dileen lazimahum jazaaء waaxidu waxa markaa ku waajibaya jaze keliya oo habe deer ah bay isla dileen mid waliba leebba ku dhufto deetana sidii bay ku dhimatay waxa uu ka waajibaya labadoodii ri keliya unbaa ku waajibaysa midba loo odhan maayo ri gaarbixi maxaa yeele waxay isla dileen de waa hal neef wain amsakahu muxrimun mid xarmani hadduu ugaadhii qabto faqatalahu xalaalun mid aan xarmanaynina u gowraco wajabaljazaau jazihii baa waajibaya cala lmuxrimi kan muxrimkaa ku waajibaya u fiirso halkanoo kale ka shaqaysiintii maskaxda iyo fiqiga qawaaciddiisii ayaa dee ku anfacaysa waa iska exercise ama mxu laylis ogaar baa la dilay baa lagu yii yaa dilay mid xalaal ah xalaal waxaa logala jeedaa muxrim ma aha dee kaasi inuu ugaadha dila way u banaan inuu gawraco ama dee leebkii leebkaba ku dhufto way u banaanayd haddii baxsa tahay oo aanu gacanta ku hayn inuu dee wax ku rido haddii uu gacanta ku hayo dee inuu gawraca banaanay haddaba mid muxrima baa u qabtay kii muxrimkii haya ayuu isaguna bireeyey maxaa ka waajibaya daalad markaa maskaxda aad uga sheegto waxaad odhanaysaa de mid markaa xalaalabaa gawracay soo maan muxrimba ahayn ha de waxba kama waajibayaan ah, ood qaacidadaadii markiiba waxa weeyaan kanna waa eh, mutasabib ama maaragtay waa muciin kan kalena waa mubaashir qaacidadii dacaadiga fiqiga ahayd ayaad ku socodsiin laakiin waxaa lagu leeyay may halkan waxbaa jira waa maxay gacantiisan horta kan muxrimka inuu gacanta soo geliyo ugaadh miyaa loo ogola inuu qabto oo usan u hayaaba horta tacadiya kol hadday taadi tahay tacadi tahay gacantiisani waa gacan xadgudub kol hadday gacan xadgudub tahay huwa ariiqun lidamaan baabulqasbiga sidaynu ku arki doono huwa ariiqun lidamaan qofkani xaq baa loogu leeya magdhow waxaa laga rabaa ninkan in ugaadhaasi iyadoo bad qabta ay ka baxdo ugaadhaasi iyadoo bad qabta inay ka baxdaa loo baahan yahay meesha oo waa ammaano oo kale haddii markaa ay ku dhimato ammaano kalema wax soo xoogay oo kale weeyaan waxa aad soo xoogtay hadduu si allaba kuugu dhinto maxaa la samayn jiri dee waa la magnabi jiri wixii aad xoog ku soo qaadatay ee daalinka ku ahayd hadduu si alla kuugu dhinto lama odhan jirin maadaa dilay ilaahay baa dilay waxaa lagu leeyahay kol haddaad gacantaada si dulmiya aad ugu dhigtay isagoo bad qabana aanu kaa soo noqonin magdhowgiisaa lagu leey soo lama odhan jirin waa sidii oo kale kani oo waaye maxaynu kan mubaashirka ee gowracay u weydiiye kan mubaashirka maanta wuxuu la mid yahay aafadiisa ma ogaahid ilaan isagu laysa ariiqan lidamaan kan ugaadh ma magdhabo maadaama aanu magdhabin waxay la mid yahay uu ugaadhayo si aad isaga haysatay si alla isaga dhimatay markaa si alla hadday u dhimatana magdhowgii baa lagaa doonaya waa marka muxuu ku yidha hadaba wain amsakahu muxrimu muxrim hadduu qabto faqatalahu xalaalu mid xalaalihii uu dilo wajaba aljazaau cala almuxrimi jazihii waxaa lagu leeyay kii muxrimka ahaa lianna sayda madmuunu calayhi damaana yadin meeshan damaanuyad kalqasbi ayaa qofka lagu leeyahay wain qatalahu muxrimun aakharu halkanuu badbaadayaa marka haddii muxrim kale uu dilo sheekhu wuxuu yidhi isagu wajaba aljazaau baynahumaa nisfayn jazihiibaa ku waajibiyo labadooda waa loo qaybinoo laba isla dilay bay noqonayaan buu yidhi isagoo ka eegaya in mid walba uu la yimid wax magdhow iyo damaan keensada kana gacanta uu ku qabtay dee haddii aana iyadoo bed qabta ka bixin magdhow bay gacantaasi keensanaysa kana birayntan iyo dilidan uu dilay magdhow bay keensanaysa ha loo qaybiye buu yidhi laakiin weji kale ayaa ku jira masalada oo muctamada oo waa maxay ida jtamacat ida اجtamacat اlmubaasharaةu wالsabab gullibat اlmubaashara meeshii haddii mubaashir iyo hayru mubaashir ay kulmaan mubaashirkiibaa la xoojinayaayo kan gowracayba neefka dilay isagaa bixinay waxay la mid tahay uun shaygii aad soo xoogteed iyadoo markaa aad xoog ku haysato uu mid kale si xaqdarra ah u dilay lacagtayaa lagu leeyahay kanaa lagu leeya xoq buu leeyay qofkii lahaa inuu ku yihahdo adiga horta isii lacagti laakiin adiguna hadhow haddaad lacagtii bixiso waxaad ku noqonuun kii dilay ayuunbaad odhan keen lacagtii waa layga qaaday mardhowii kaledaa dilay neefka oo isaga ayaa de waa alqaraaru calayhi sidii markaa kitaabulasbi la ohan jiray qofka kama dambaysti waa kan dilay weeyaan markaa muxrimkiina waa saasoo kale marday laba muxrim isla yihiin labada mid waliba waa ariiqun lidamaan walqaraaru cala lmutlifi de weeyaan markaa eh, kii mutlifkaabaa qaraarkiis maarata saaran yahay maanta wixiina waa xaq ilaahay oo de waa kafaaruna qof muaalib ku ihi ma jiro markaa isagii unbay toos u saaran tahay weey wasaydulxarami xaraamun cala alxalaali walmuxrim wuxuu halkan ka gelayaa ugaadhii xaramka wasaydulxarami xaramka ugaadhiisi xaraam waxay xaaraan ka tahay cala alxalaali walmuxrim kii muxrimka ay xarmanaa iyo kii xalaasha ay aan xarmanayn labadaba xaaraan bay ka tahay ugaadhu oo lama ogola faman qatalahu qofkii dila oo minhumaa labadoodan kamid ama muxrim ha ahaado ama ayru muxrimba ha ahaadee kii dilaa kii dilaa wajaba calayhi maa yajibu calama gaari baad iska wadatay markaasaad jiirsiisay xamaamkii xaramka ama xamaam duulayabaad gaarigii bab kaga siisay gaari xoog baad ka ordaysa waa isjiirdheen waa doonaya dee neef ariga lagaa doonaya shaatadii baa lagaa doonaya ladaa dilay wajaba calayhi waxaa ku waajibaya maa yajibu cala lmuxrimi muxrimka dila ugaadha wixii lagu waajibin jiray ayaa qofka ugaadha xaramka dilana qofkaasi noocuu doonaba ha noqde isagana lagu yeelanayaa oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi ina hada albalada xaraamun xaramahu llahu taa xaraamun bixurmat illaahi tacaala laa yucdadu shajaruhu walaa yunafaru saydu lama jaro geedihiisa ugaadhiisana lama eriyo lama eriyo marka maxaa kasii xoog de lamana dilana min baab awla markii taasi ay saas nahyigii aynu ogaano inay xaaraanta aynu ogaanay waayo jazma ka waajibaya jazihiina uu ka waajibaya baa la yidhio qiyaasan cala almuxrimi faina man kaana bilxarami yusamaa muxriman sideedaba kol haddaad xaramka joogto muxrim baad axrama zaydu ilan acraqa zaydun ay dahaba ila ciraaqi wey ciraaq buti wa anjada zaydun dahaba ilaa najdi wey wa axrama zaydun dahaba ila xarami fahuwa muxrimu marka kol haddaad xaramka gad faman qatalahu minkum yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum waabaad soo gelaysa kol hadaad xaramkii joogto waabaad soo gelaysaa marka faman qatalahu minkum mutacamida fajazaaun milu maa qatala min annacam iyadana halkaa ayaa markaa ku haysanaysa fii sayd raam cala lmuxrimi fii sayd lixraami buu yidhi wixii kaga waajibaya qofka muxrimka ah ugaadhii uu dilayay isaga oo muxrim ah wixii kaga waajibayay baa halkana kaga waajibaya wuxuu ihi wayaxrumu cala alxalaali waxa kale oo xaaraanka ah qofkii maarata aan xarmanayn iyo walmuxrimi kii xarmanaa labadaba qalcu shajari lxarami baa xaaraanka ah geedihii xaramka inay jaraan halkana wuxuu ka gelayaa ugaadhii xaramka garanay dhirtii xaramka ayaa iyada lafteeduna xukunkan leh oo wayaxrumu cala alxalaali qofkii xalaasha ahaa waxaba ka xaaraan ah iyo walmuxrimi kii muxrimka ahaa labadiiba waxaa ka xaaraana qalcu shajari lxaram geedihii xaramka in la jabo marka de waa taas waa qaybtii afraad wy qaybtii afraad waa nabaatulxaram wixii xaramka ka baxay oo laba loo kala qaybin doono halkaa ciwaanka hoosteeda yaxrumu qacu ayaa ka dhacsan yaxrumu qacu shajari xarami iyo wahashiishilxarami wey ciwaanka hoostiisaasaa la dhigay waxaa ah in la gooyo shajarulxaram geedihii waa geedihii waaweynaaye maaragtay lahaa dee jiridda kor u baxayey iyo xashiishulxaram ayadana inoo iman doonto waa geedyarihii aan dhulka ka kacayn geedahan yaryar dee layska dhex mare ee dhulka ka baxa iyo cawska iyo wixii lamidka ah hadaba wuxuu yidhi horta labaduba waa xaaraan haddii aynu geedaha u nimaamno geedihii labaynu u kala qaadiyo maa ymbutu binafsihi iyo maa yumbituhu aadamiyu labadaasay kala noqonayaan waayahay fain qalaca hudan iyo tani markaa iyadu way ka farcamaysaa labadaba iyadu lama sinna aladii ymbutu binafsihi iyo maa yumbithu aadamiy waa inuu kala saari wax sidiisa isaga baxa sida geedaha dee kaymaha ee dadku aanay beerin caadadu aanay ahayn in la beero iyo wax caadadu ay tahay in la beero sida geedkii liinta iyo kii babayga iyo kii cambaha iyo kii muxuu ahaaye tiinka iyo kii timirta iyo wixii lamidka ahaa geedo la beero oo la beerto dadku ay de mulahooda iyagoo raadinaya ay beertaan iyo kuwo iska baxe aan la beerin labadaasaa loo kala saari kuwii iyagu si caadiya isaga baxayey ee caadadu aanay ahayn dadku inay beeraan kuwaas iyagu waa xaraamun qacan in la gooyaa xaaraan weeyi iyada bila khilaaf oo nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yuqacu shajar ama laa yucdadu shajaruhu ama laa yucdadu shawkuhuna iyaduna lafdi bay ku soo aroortay kaasi isagu mar walba wuxuu noqonayaa mid aan la ogolayn oo qofkii markaa xaaraanka ah walaa yukhtalaa khalaha bu nabigu alayh salatu salaam xataa yani geedaheedi yareeda cawska wixii lamidka ah in lasoo gurto lasoo ayaa la diiday waxyaalaha inoo soo socda marka laga soo reebo mooyaane kii haddaba dadku ay beerayeen timirtiiyo wixii lamidka ah iyaga ma la jari karaa wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi laa yaxrumu xaaraan ma aha qalcu maa ambatahu laadamiyu aadamuhu wixii uu uu maaragtay uu beeray in la gooyaa iyagu xaaraan ma aha ayaa la yidhi buu yidhi wاlأwalu huwa اlmansuusu ka hore ayaa markaa naski ah sidii mansuuska ahayd waa kaaho waay geedihii dadku aanay beerin ee iska baxayey iyaga in la jaro madhabku iskuma khilaafsan oo dee ayay ku caddahay laa yuqacu shajaruha aaba dee riwaayad qaar ku jirta laa shajaruha geedaheeda lama gooyo marka kuwa iyagu hadal lama gelino xadiidka ayay iyagu ku jiraan kuwan bani aadamku ay beeranayaan ba khilaafku ku yimidoo khilaafku wuxuu ugu yimid zaraciibay u egyihiin gallaydii iyo garowgii iyo haadii iyo wixii lamidka ah qamadidii maarata xinadii ayay lamid de kuwaana waa la jari karaa iyadoo layskuma khilaafsan wixii zaraca zaraca caadiga ah, in la goosan karo waa bilijmaac baa la yidhi iyadoo khilaaf kuma jiro haddaad gelley ka beerto inaad gellaydii goosanayso iyada hadal kuma jiro haddaba waay geedihii dee dadku ay beerinayeena timirtii iyo liinmacaantii iyo liindhanaantii iyo lahaana dee zaracii lamid la mid yihiin ha banaanaadaan bay qola laakiin iyadana sida muctamadka waxa weeye lama jari karo iyada lafteedana lama jari karaya waa sheekhu uu ku yiri oo kaa hore ayaa mansuuskiiy waayo oo xadiidka cumuumkiisa ayaa la gelinaya abcan waa marka uu de yahay geedkii geed qoyan oo faaiid laho wax keenaya amaa hadduu qalalabay yidhaahdeen culammadu aljaaf yajuusu qacuhu wakada qalcuhu waa xaaba baa la yii ma aha waxba geed maayo waa xaabo kor hadduu qabalay waa xaabo xaabada waa la iska goosanaya maxaa ka dhalanaya haddii la jaro jaridii markaa saddex qaybood bay yeelanaysa qaybta koobaad fa in alacahu hadduu rujiyo geedkii hadduu soo rujiyaba daminahu magdhow baa ka waajibi deetana in kaanat kabiiratan geed weyn haduu yahay daminahaa bibaqaratin neef lo-a ah ayuu ka bixinayaa waayahay wain kaanat sagiiratan hadday yar tahayna daminahaa bishaatin wuxuu ka bixinayaa neef adhiya marka tii weyneyd waa geedka weyn baa la yidhi ee haraca waxaa laga bixinayaa neef lo-ah oo cabdullahi bnu zubayr radi allahu tacaala canhu iyobaa laga soo guuriyey inay sidaa ku xukumeen haddii geedku uu yar yahay yaridii waa ilaahalkii waxay yidhahdeen taa weyn todoba meelood marka loo qaybiyo meel ahaan geed kaa weyna caadiga geedaha waa weyn marka toddoba meelood loo qaybiyo meel ahaan geedkii leeg ayaa neef ari ka wajibaya layn waa intii udheaynaysa neefka luy waa kii toddoba ariya udhigmay halkaasay markaa ka qiyaasay wixii taa ka sii yar bay yidhaahdeen iyadu sii yar geed yaroo biqilahood waxoogaa yar soo yarbaxay hadduu jaro qiimunbaa markaa ka waajibaya baa layi oogaa sadaqada ula baxay waaya taasi waa waa geedkiiba marka la rujiyo haddaan la rujine la jaray laamihiisii ama markaa jiridda laga gooyo ama laan gaara ha laga jaro waa kano wuxuu ku yidhi wa in qataca husna minha haddaanu geedkii rujinin ee uu laamihii qaar jaro damina maa naqasa waxa uu qofkani uu mag dhabayaa inta isdhintay inta nusqaantay oo geedkaasi haddii maaragtay dee sidiisaa lagu iibin lahaa iyo haddii isagoo laantaha sila la iibinaya bay waa la yar qiyaasayaao deetana inta markana soo baxdo ayaa la bixinayaa qiimahaasi ayaa ka waajibaya laakiin waa marka waxaa la yidhi waa geedaha aan sida badan marka marka la jaro isla halkii haddana laanti aanay dib u soo bixin saynu halka dambe xashiishka ku arki doono fain caada alqusl haddii laantii ay soo noqoto ay dib u soo baxday tii uu jari lafteedi dib soo biqishay saqada damaanu fii axaadi lqowleyn laba qowl baa ku jire qowl wuxuu leeyahay magdhowgaasi meesha waa ka baxay maxaa yeelay dee waxaa in laantii laan kalena isla markii ka soo baxday markaa tii inaan waxba itilaafinnin oo kale ayay noqonaysa waxaa looga qiyaas qaadanayaa qofkii caruurta ahaa ee isagoo weli ilka dhacsan ilig laga riday ku yaroo ilka dhacsan haddaad wax ku dhufatood ilig ka rido dee iligii hadhow iska soo bixi sowma shan geela iska bixi lagu odhan maayo de maxaa yeele waa ilig haddana dib isaga soo baxaya markaa kana tiibuu la midi mar hadduu soo baxay bay waa la waa saas kale walam yasqud fi laakhiri qowlka kale wuxuu leey ma dhacayso damaankii sidii baa qofka loogu leeyahay kanaana muctamadaho waxaynu eegaynaa geedkani ma geed marka laga jaro caadadiisuba ay tahay inuu soo baxaba sida geedahan yaryar oo kale geedahan yaryar oo kale dee waa la gooya haddana diba usoo wada baxa wixii oo dhamiba marka hadduu ku waayahay way inoo iman doontaa iyadu waa caado waxba laga waajibin maayo laakiin marka geedkan uu yahay geed aan caado arrintan ulahayn haddana ay tani soo baxday waa khayr kaloo da ilaahay uu keenay uune waxaweya tii aad goysay maaha sidaa daraaddeed waa lagaa doonayaa magdhowgii waxay la mid tahay qof weynoo aada ilig ka riday baa lii iligii ilaahay uma soo bixiyo jinaayaadkay noogu iman doontaa sida muctamadka waa in lagu yeelanayo ma odhanayso waa kan iligii isaga soo baxae waxba layguma leh odhan maysi waxaa lagu leeyahay waa fadli kaloo ilaahay siiye iska karaama inuu awliyo ilahayba yahay baa laga yaabaa laakiin adigu waad iska bixinaysaa iligii aada riday taasina waa qaybtii labaad qaybta saddexaad wuxuu yihi wain akhada awraaqahaa lam yadman haddii uu caleentii kaka gorto caleentii ka goosto caleenti yare maaha laamihii muu wax laana muu laakiin caleen buu ka goostay iyada waxaa la yihi lam yadman la magdhabi maayo oo de waxa weeye laa yuujibu naqsan bay yidhahdeen waxba maarata wax nusqaana oo geedkii in caleen aad ka goosatay ay maarata ku samaynayso ayaan jirin wuxuu yihi wayaxrumu waxaa kale oo xaaraana qaطcu xashiishi اlxaram waa kuwa marka geedyarihii cawskii wixii lamidka ahaa iyo geedaha yaryar in la goosto ayaa iyaguna xaaraana markaa sheekhu saad arkaysaan geedihii waaweynaa waxba kamuu soo reebi ka bani aadamku beeray buu khilaaf daciifa ku sheegay wayaxrumu waa xaaraana qacu xashiishiilxarami geedihii maarata xashiishkii xaramka ama xashiish sidiisa waxaa la yidhahdaa baa la yidhi marka uu qallalan yahay ayaa xashiish la yidhaahdaa kolka uu qoyan yahayna ushbi iyo kala iyo baa la yidhahdaa dee waa doogi marka wixii cawska ahaa iyo cawska wixii kaa dhowaa laakiin aan qalalin weeyaane qoyanaa in gooyo lama ogola ila alidkhira waalcawsaja ila alidkhira geedkaa idkhirka la yidhaha mooyaane oo culimadana ku sheegaan cawsdameer ba waa geed yaroo bur oo kale maaratay burkii cawskoo kale ah oo yar laakiin maarata wuxuu leeyahay laamo yaroo dhaadheer waxbaxbad u baxayo saasoo xoogaa yar dhaadheer ayuu leeyahay cawsdameer bay ku sheegeen culmadu culamadii arkay ee tusnay mada maarata mde sawirradii halkan laga soo saarayaan anugu geedaha waa layga badiyaa waxay ku sheegeen culamadaasi cawsdameer baa la yidhaha waa cawsdameer b haddaba kaasi dee waxaa adeegsan jiray dadkan farsamo yaqaanka ah reer maka ayaa u baahna oo waxba maarata laga sansamaysta markaa isaga waa la soo reebo walcawsaj buu yihi sheekhu iyo awsaj cawsajow maxaa tahay culimmada qaarkood waxay ku laqbeeyeen maraaga laakiin arrintaas ilama saxno cawsajku waad keegi kartaan waad googalgarayn kartaan waxa weeye geed horta sidan geedaheena waaweyn ee quraca iyo maraaga iyo kuwa la midka jirid dheer intuu la bixiyo halkaa ku kala maaragtay laamaha ka bixiya maaha waa geed inta badan dhulka haysta waxoogaana sare u kacaya oo maarata ilaa iyo dhulka laabihiisu ay ishaystaan oo iska cufan oo jirid dhuuban oo dheer aan lahayn sidan geedaheennan kale waaweyn halkan musanifkana markaad imika eegto awsajka halkuu ka soo reebay xashiishulxaramkiibu ka soo reebay geedihii waaweynaa kamuu soo reebin xashiishulxaramkii ayuu ka soo reebay u fiirso markaa wuxuu ka dhigayaa geed aan geedihii waaweynaa ahayn awsa jir midho yaryaroo cascas buu leeyahay qodaxna wuu waa geed qodax leh markaa culammada qaarkood oo culammada madhabka qaarkood oo shajarka ku daray geedaha ku daran xashiishka ku darina way jiraan sida imaamulxaramayn iyo marka eeg wixii de geed yahay waa geed room oo weyn weeyi laakiin jirid maaragtay uu ku istaago ayaan lahayn jiridiisii iyo laamihiisii iyo wala wiiisii o dhami way isla wada kacayaan uun sida geedaheennan qaar aad aragto sugsugtoo kale markay yar tahay oo kale dee jirid muuqato oo ay gaar umaxdaama jirta iyadiy laamihii wixi o dhami way isla haystaan ama geedaha qaar oo aan kor u kicin sida cadaada oo kale iyo kuwa lamidka dee jirid dheeroo weynaata malaha inta badan ee laamihiibaa ilaa dhulka yaalla markaa kuwa noocaasoo kale ah ayaad moodaa dee culamadii markaa inay ku yarkaraartid weyiin ma geedaha waaweyn baynu ku tirinaynaa mise geedyarihiibaynu ayaynu raacinayna ilan waa kuwana labadiiba udhexeeya markaa sheekhan iyo maawardi iyo rag noocaasi awsajka kuwanay ka soo halkanay geliyaan waa geed qodaxle geed qodaxle weeyaan marka calaa kulli xaal waa geed tilmaanta aan idiin sheegayle geedkaana sheekhu wuu soo reebay haddaba geedka maxaa loo soo reebay idkika garanayo de xadiidkaaba soo reebay awsajka waxay u soo reebeen culamada soo reebtay waa maawardi iyo culamada ciraaqiyiinta bay u badan yihiin waxay u soo reebayaan waxay leeyihiin waa geed qodaxya oo dadka dhibaya imaam nawowi iyo raaficiyo ka horreeyey waxaad moodaa inay markaa halkaa u arkeen geed kasta oo qodaxla in la soo reebayo hada mushkil geed kastaoo qodaxla haddii lasoo reebo dee geedihii waaweynaaba iyagona meesha soo baxay mucdamu ashjaar alxaram baa meesha ka baxaysa waxay u badan tahay geedkan ay soo reebayaan cawsajkan iyo kuwa lamidka ay sheegayaan waa geedaha yaryar ee aan sare u kacaynin ee qodaxdana leh dee dadkii way oo maadaama aanay qodaxdoodii kuwan sarede qodaxdoodii waa xagga sare waa laska hoos marayaayo waxba kuma yeelayso laakiin kuwani maadaama ay dhulkii qodaxdoodii soo gaarayso qofkiioo socdaa laga yaabaa inay dee marada ay iyo maraboobta iyo wixii midka ah kuwa noocaas waa uun intaa cadaadu leegaya geedku kama weyn waxaynu nihi markaa e, cawsajka waa geedkaa qodaxdalaynu sheegnay e, shaykheynku imaam raafici iyo imam nawowi iyo waxa e, ay halkan ka soo qaadeen in geedkii mar hadduu qodaxba leeyahay geed kasta oo qodaxle inuu awsajkan raacayo oo saa uu noqonayo haddii saa la yidhaahdana dee geedihii waaweynaaye xaramka o dhanba in la jari karo ayaa meesha ka soo baxaysa galoolkii iyo maraagii iyo waal wii geed weynaa mucdamu ashjaar xaramna waaba noocaasa marka taa in lagu fasiro waxoogaa culays baa ka imanaya imaamu nawowi raximah llahu tacaala saxiixu muslimka ilan waxaa ku jirta walaa yucdadu shajaruha walaa yucdadu shawkuha baa ku jirta axaadiista qodaxdeeda lama jaro maka marka halkaa markuu marayey wuxuu rajaxay sidan khilaafkeeda oo in sidan meesha inoo taallaa imika ay tahay weji asxaabta badankooda ay ku tegeen laakiin min jihati daliil daciif noqonayso oo almukhtaaru khilaafu taxriiru alfaad tanbiiha iyo iyo nukat cala tanbiiha labadabana sidaas kaluu rajaxaya laakiin saynu nidhi geedkani waa geed aan dhulka aada uga kacay oo laamihiisi ay dhulka kusoo dhow yihiinoo laga yaabo qofki isagoo socda inay markaa qodaxdiisi ay dhibaatayso markaa waa kuwan xashiishkiina way kasoo reebayaan isaga iyo maawardi iyo raggii lamidka ahaa marka waxaa lagu manaha waxaa dabdi ahaan ku fiican in la yidhaahdo geedkan ay soo reebayaan qodaxdani waa geedaha gaagaaban ee dadkii ay isgaadhayaan kuwaa weeyaana geedihii waaweynaa ee dhaadheeraa ma aha wuxuu hi fainqaaca alxashiisha hadii qofku uu jaro geedihii yaryaraaye xaramka daminahu bilqiimati qiimihii unbaa lagu damaanayo cadlaynkii unbaa qiimayno intii ay ku sheegaan ayuunbaa la bixinaya waa markii aanu dib usoo fiilayn fain istakhlafa hadduu dib usoo bilo dib usoo faylo fiilo oo uu dib usoo bixiyo laamihii saqata canhu damaan damaan halkan jiri maayo maxaa yeelay isaga sida caadadiisaaba sidaana wuxuu la mid yahay uun ilmihii yaraaye aynu nidhi iliga laga rido deeligi iska soo bixi doona markuu soo baxo waxba qofkii laga qaadi maayo wayajuusu waxa banaan racyulxashiishi xashiishkii ama maaragtay cawskii wixii lamidka ahaa doogii wixii lamidka ahaa iyo geedihii yariraaba in xoolihii lagu sii daayo la daajiyo kuwi waaweynaana waa lamid oo de inaad markaa iska googoysaa la diiday laakiin xooluhu ku daaqaan lama diidin bal waad usoo guri kartaayo intaad usoo gurto ayaad markaa xoolahaagii siisan kartaa laakiin waxaa laguu diidayaa inaad ka ganacsatood ka baayac mushtarsamaa iska googeyso adoon xoolo siisanaynin halkaana wuxuu kaga baxayaa geedihii iyo xashiishkii makaba wuxuu gelayaa madiina wuxuu yihi wayaxrumu waxaa xaaraana saydulmadiinati madiina ugaadheedii kamaa yaxrumu siduu xaaraan u yahay saydulxarami xaramkaba ugaadhiisi say xaaraan u tahay ayay madiinana ugaadheedii xaaraamta marka xaramkusheg xaram maka wey xaramkii makaba ugaadhiisu say xaaraan u ahayd ayay xaramka madiinana ay xaaraan u tahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saxiixaynka waxaa kaga sugan inuu yidhi ina ibraahiima calayhi salaam xarama makata nabiyulaahi ibraahim makuu xaram ka dhigay wa inii xaramtu lmadiinata aniguna madiine ayaan xaram ka dhigay buu nabigu salatu wasalaam taxriimiyey oo yacni waxa weyaan dee waxyigii buu igu soo degay maa bayna laabatayha labadeeda lafood inta udhaxaysa laa yuqطacu shajaruhaa lama gooyo laamaheeda lama gooyo walaa yusaadu sayduhaana saxiix muslimka iyaduna ku sugan tahayoo ugaadheedana lama maarata ugaadhsado wuxuu ihi sheekhu ilaa anahu laa yadmanu sidaasoy tahay ama ilaa anahu laa yudmanu sidaasoy tahay hadana lama damaano oo magdhow male ugaadha madina waa xaaraan laakiin magdhow malaha laha oo eh, de lamid ma aha xaramkii maka lamid maaha tii xaramka maka ayuunbaa iyadu eh, yeelanaysa damaankii waa sida markaa jadiidku yahay wa fii qowlin aakhara qowl kale oo markaa qadiimkii shaaficiya waxaa ku sugan annahu eh, yuslabu lqaatilu qofka qaatilkee ugaadha dilay waxaa lagala baxayaa wuxuu sito in yaroo cawrada u ah baa looga loo reebay koofiyadda iyo cumaamadda iyo eh, maaragtay qaansadii iyo leebkii wixii uu sitiyo qorigii waad kala baxaysa maaragtay eh, wuxuunaad usoo reebaysaa baa la yidhi wax cawrada u astura laakiin de waa ka xoog badan tahay ma lehe xoog roon yahay dee ku salbinaya haddaad istiraado waa maarata wax ka qaata marka xadiid baa ku soo arooray in nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu sidaasi yihi sidii waxaan filayaa sacd bn abi waqaas radi tacaala canhu in laga warinayey oo markaa isagu nacam can sacd bn abi waqaas anahu rakiba ilaa qasri bاlcaqiiq fawajada cabda yaqطacu shajaran aw yakhbiطhu fasalabahu addoon buu arkay geed xarabkii madiine ka dhex goosanay markaasuu deetana salabkii kala baxa falamaa rajaca sacdu jaaahu ahlu cabdi dadkii markaa adoonka lahaabaa u yimid oo fakalamu warnoo soo celi an yarudda calaa ulaami ninka usoo celi bay yidhahdeen dhir maryihiis faqaala macaadalahi an arudda shayan nafalaniihi rasuul lahi sal slam waaba an yarudda caley walay ka tahay buui wax nabigii ilaahay isiiyey inaan idinku soo celiya haka yaabina saxiixu muslimka ayay markaa iyaduna ay ku sugan tahay wuxuu wajaba tafriqatuhu calaa masaakiini اlxarami wixii ku waajibay qofkan muxrimka ah haddaba ee raashina wajaba waxaa ku waajibay tafriqatuhu in lagu qaybiyo loo qaybiyo calaa masaakiin اxaram marka le raashin baa waajibay raashinkaa cidda la siinaya waa ayo waa cidda xaramka maka joogto wey masaakiinta xaramka maka joogto ma kuwa degan ama ha deganaadaan ama hadda ha soo galaan cid uun marka halkaad ku bixinaysaa waa maka dhexdeeda cid miskiino markaa joogta ayuunbaad siinaysaa dadka degaanka ah way fiican tahay baa layidhi iyaga afdala laakiin xataa kuwa aan degaankamaa ay kol haday maka waa la siinayaa wamaa wajaba min hadyin wixii hadyi waajibo waa neefkii la gowracaye isagana labaaba ka waajibayso oo kow wajaba dabxuhu fi horta halka lagu gowracaya waa xaramka wa tafriqatuhu calaa fuqaraai lxaram cidda loo qaybinayaa waa masaakiintiiy fuqaradii xaramka markaa raashinkii isaga inaad maka ka iibisa aasamayd meesha do keeni laakiin waxaad siinaysaa masaakiintii xaramka neefkiina meeshaa doonta ka keeni halkaad ku biraynaysaa waa inay xaramka tahay naxartu haahunaa wa minan kulluhaa manaxar waakii nabigu lahaa alay intaa somaad baa lagu minaa lagu gawrici kara xaramka o dhan baa lagu qali karaa hadiyan baaliq alkacba kacbadu halkan waa xaramkii baa l haddana hilibkiina waxaa la siinaya fuqaradii xaramkaa la siinaya waa qofkii aan muxsarka ahayn kaasi fain kaana muxsaran qofku hadduu muxsar yahay haduu yahay mid la xanibay oo loo diiday inuu xaramkiiba gaadho askar iyo balaayo iyo waxba helayoo waaba loo diidayba inuu xaramkii gaadho de markaa wuu xalaaloobaya sida inoo iman doonta haddaba isaga jaaza an yadbaxa wa yufariqa xayu uxsira jaaza waxa u banaan an yadbaxa inuu ku gowraco wayufariqa uu ku qaybiyo hilibkii xayu uxsira halkaa lagu xabisay haddii la xabiso xaramkii inuu gaadhaba loo diido bartaa lagu xabisay ayuu ku xalaaloobayaayo siday noo iman doonta halkaasuu neefkiisii ku gowracayaa hilibkiina uu ku qaybin kara inuu xaramka u gudbiyaana waa sida afdalka ee fiican laakiin isaga ku waajibi mayso dee nebigu salaatu wasalaam markii la ixsaaniye maarata laga xabisay inuu eh, cumradii xudaybiya waa ku gawracay saxaabadii markuu yidhi hala xalaaloobo hala gawraco waa kuwii ku dhiiran waayey deetna umu salama radi allahu tacaala canha waa talada bixisay tiri yaa adigu horta bilow kolkaasay iyaguna kugu dayan doonaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa markaa hadyigiisii gowracay halkii ku qalay markaa hadduu qofku muxsar yahay sidaasuu yeeli karaa wsal اllah waslm alaa nabiyina mxamed allah alam hadduu wuxuu yihi cawska markii hore u goostay xoolaha inuu siiyo kadib ay ku dhalatay inuu ka ganacsado xukunkeedu muxuu noqonayaa xashiishka xaramka ganacsi lama gelinayo xoolahaad siisanaysaa ama dadkaa kale xooloodaa cunaane waad u daynaysaa wallahu aclam